وسلم وبارك على نبينا محمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين فصل والمرأة تخالف الرجل في خمسة أشياء waxaan ku jirnay kitaabu salaati halkani wuxuu ka hadlayaa musanifka raxmatullaahi calayhi salaada waxay waajib ku tahay qof kasta oo baaliqa caaqilna ah rag iyo dumar midkuu doonaa ha noqdo haddaba ragga iyo dumarka salaadda isku sibay u tukanayaan waxba kuma kala bedella ilaa shan arrimood mooye shan arrimood ayay ragga iyo dumarka ku kala bedelan yihiin sida ayuu musanifka eh, u hadlayaa kala bedelnaanshahaasina inta badan waa mutafaq waxyaalaha la isku khilaafsan yahay wlmar'atu haweenayda tukhaalifu way khilaafi arajula ninka ayay khilaafi fii khamsati ashyaaa shan arrimood ayay ku khilaafi salaada dhexdeeda farajulu ninka yujaafi wuu fogaynayaa mirfaqayhi labadiisa xusul can jambayhi labadiisa dhinac ayuu ka fogeyni wayuqilu wuu qaadi batnahu calooshiisana can fakhdayhi labadiisa bowda ayuu ka qaadi fi rukuuci rukuucda iyo wasujuudi sujuudaba arrinka u hore waxa weeye ninka marka uu rukuucayo ama uu sujuudayo suxulladiisani dhinaca kuma dhejinayo wuu ka fogeyni hadduu rukuucayana lowyuhu qabanay sida ayuuna u kala fogeyni hadduu sujuudayana gacmaha ee wejiga uu ku sujuuday labadiisa dhinac ayuu dhigayaa islamarkaana wuu kala fogeynayaayo wuu ka fogeyni dhinaca xad xataa waxar yar iyo wixii lamida ay ka xuluulan karto mari karto soodmalimiya ninka wuxuu ka fogaynayaa gacmihiisa ama suxulladiisu wuxuu ka fogeynay dhinaciisa marka uu sujuudayo ama uu rukuucayo oo markuu lowyaha uu rukuucayo ee dhinaca ku dhejin maaye gacanta uu ka fogeyni markuu sujuudayana sidoo kale weeyaan farajulu ninka yujaafi wuu ka fogayni mirfaqayhi labadiisa xusul ayuu can jambayhi labadiisa dhinac ka fogayni wayuqilu wuu ka qaadayaa badnahu calooshiisana can fakiidayhi caloosha iyo bowdadana isku dhejin maayo marka uu rukuucayo ama sujuudayo sidaa ayuu isu kala shubayaayo caloosha iyo bowdada wuu kala fogeyni yacni meesha labadiisa low hortooda hadduu ku sujuudo caloosha bowdada ay fuuli marka caloosha iyo bowdada si ay u kala fogaadaan sujuudda meel hore ayuu ku sujuudi marka calooshiisa korbay u kici hadduusan aad u ahlool wayaqilu badnahu an fakidayhi labadiisa bowdo ayuu ka qaaday fi rukuuci rukuucda iyo wasujuudi sujuudaba wayajharu wuu la jahri fii mawdici ljahri meelaha salaada lala jahrana dee kor buu u qaadayaayo wuu la jahri waidaa naabahu haddii uu soo hororo shayun wax fi salaati salaada dhexdeeda wax kusoo hororay sabbaxa wuu tasbiixsani yacni salaada isagoo ku jiro ayay arrin kusoo dariyey arrinkaa ku soo dariyey wuxuu noqon karayaa imaamkiibaa sahwiye imaamkiisii ayaa sahwiyey dee subxaan allaahi buu leeyahay waxaa la mida canug yar iyo dabku dhacaya ayuu arkay dadka joogaa meesha jooga si ay u gartaan ooy ugu baraarugaan subxaan allaahi buu leeyahay adigu wax uun hadal u baahan haddii uu salaada dhexdeeda ku soo dariyo hadli maaye subxaan allaahi buu leeyahay haweenaydanse subxaanallaahi dhihi mayse gacmaha isku dhufani sidaa ayay leedahay waka waidaa naamahu hadduu kusoo dariyo shayun arin fi salaati salaada dhexdeeda sabaxa wuu tasbiixsani wa cawratu rajuli ninka cawradiisa maa maakii weeye bayna suratihi xuduntiisa iyo warukbatihi labadiisa low u dhexeeya lowyaha iyo xudunta inta udhexayso intaasaa u cawraa marka uu salaada tukanayo ninka wlmar'atu haweenayda tadumu way u dumi bacdahaa qaarkeeda ilaa bacdin qaarka kale yacni haweenayda suxullada dhinaca ayay ku dhajini calooshana bowdada ayay ku dhajini marka ay sujuudi tadumu bacdahaa ilaa bacdin sida ayuu u jeedaa wa takhfidu hoos ayay u dhigi sawtahaa codkeeda bixadrati rijaali rag meesha ay joogaan alajaanibi ee ajnabi ah ragga ajnabi hadday meelaha ka dhow yihiin dee salaada la jahri maysa hoos ayay u dhigi waidaa naabahaa haddii uu soo hororo shayun wax fi salaati salaada dhexdeedana safaqat way sacabadhulani yani safaqa sacabaha isku dhufani weliba labada labada calaacal isku dhufan mayse gacanta dhabarkeeda iyo gacanta kale caloosheeda isku dhufani oo sidaa ayay leedahay waidaa naabahaa shayun arin haddii uu soo hororo fi salaati salaada dhexdeeda safaqat way sacabadhawani wa jamiicu badani lxurati gabadha horta abadankeeda ah dhammaantii cawratun cawro weeye ilaa wajhahaa wejigeeda iyo wa kafayha labadeeda kaf mooye labada gacmood inta hore mooye yacnii gabadhu marka ay salaada ku jirto wejiga iyo labada kaf mooye inta kale waa cawra haddayan salaad ku jirinna bacdul waxay leeyihiin xataa wejiga iyo labada kaf ayaa cawro ah qaarna waxay leeyihin ma wejiga iyo labada kaf marnaba cawro ma ahe inta kale ayaa cawro ah khilaaf baa ka jira khilaafkana wuxuu ka imaanayaa walaa yubdiina ziinatahunna ilaa maa dahara minha aayaddaa tafsiirkeeda ilaa maa dahara minha ayay qaar waxay ku fasirayaan wejiga iyo labada kaf qaarna waxay leeyihiin maya waa dharka marka ay xiratay jilbaabkeedii iyo niqaabkeedii waxoo dhan xirato dee jirka muuqanayo ila ruux taaganoo jirkiisii muuqanayo weeyaane kaa qari la dhihi maayo wa jamiicu badani lxurati cawratun cawro weeye ilaa wajhahaa wejigeeda iyo wa kafayhaa labadeeda kaf mooye walmatu addoonta ka rajuli ninka ayay la mid tahay oo ninkay la cawro tahay salaada marka ay ku jirto sida ayuu ujeedaa faslu wladii ka yabdulu burinaya asalaata salaada burinaya axada cashara shay-an waa kow iyo toban arrimood salaada waxaa buriyaa kow iyo toban khalaas waa buurtay hadalkii alcamdu ukaska ahaa ukas ayaad u hadashay haddii dee aadan eh, sahwi aad u hadasho salaad sidaad ugu jirta baad iska hadashay adigoo hadlayo baad is aragtay salaad inaad ku jirtawar uma adan haynin maayo salaadii kaaba iyo markaa ee ukas inaad u hadasho adigoo garanaya salaad inaad ku jirta ayaad ukas u hadashay haba yaraado hadalka haddii uu doono waa burinaya salaada alkalaamu hadal burini alcamdu ukas loo hadlay walcamalu shaqana way burini alkaiiru ee badan shaqo badanoo salaada shaqadeeda ahayn ayuu qabtay wuu socsocday meeluu aad aaday khalaas salaadda waa ka burta ninkaasi walxadau weyse jabkiina salaaduu burinaya haddii isagoo salaada ku jira weysada ka jabto khalaas salaadma warkeeda yaalla waxuduufi nijaasati nijaase ku dhacdayna way burini isagoo salaada ku jira nijaase kusoo duldhacday khalaas salaaddii waa ka jabta wankishaafu lcawrati cawradoo feedantayna salaadda way burini siduu u taagnaaye faatixada uu aqrinaya memarada ka dhacday <laughs> soo qaawan buu isharkay isla markii hadduusan asturin dee waa ka jabtay salaaddii wankishaafulcawrati cawradoo feedantayna salaadda way burini wa tagyiru niyati niyadii oo isbedeshayna salaadda way burini salaadda siduu ugu jiray baa wuxuu is yiri warma salaad dambe meel hebel iska aadid salaada ka bax baa qalbigiisi gashay khalaas markaa qalbiga ay soo gashayba salaaddii wuu ka baxay salaad kuma jiro wa tagyiiru niyati niyadoo isbedeshayna salaadda way burini wastidbaaru lqiblati qibladuu dhabarka aadiyeyna salaadda way burini qiblada hadduu kasii jeedsado salaadda way ka buri waa haddii aan loo ogoleen xalow annagii soo marnay laba jeer oo loo ogol yahay qiblada inuu ka jeedsado salaat lkhawf iyo ruuxii musaafirka ahaa ee sunnada tukanaya gaadiidka saaraa labadaa jeer wixii aan ahayn he siduu u tukanaya qiblada u qaabilsanaa umbuu qiblada ka jeedsaday walow dhabarka inuu aadiya waxba laazim ma aha dhinaca hadduu aadiyo waa lamid xabadkan inuusan ka leexinin baa la rabaa qiblada wejiga hadduu ka leexiyo ma fiicna laakiin salaada ka buri mayso laakiin xabadkiisan iyo soo jeedkani hadduu qiblada ka leexiyo salaadda waa ka burti wastidbaaruqiblati qibladuu dhabarka u jeediyo ayaa weysada salaada burini walaaklu cunitaan iyo washurbu cabitaan ayaa salaada burini waxbuu abay waxbuu cunay isagoo salaada ku jiro khalaas wlqahqahatu qosolkii weynaana salaaduu burini qahqahada waa qosolka sawdka leh yacnii hadduusan sawd lahayne ilka cadeeyo oo keliya isagoo salaada ku jiro salaada kama burayso ee hadduu sawd ka soo baxee qosol uu dhagdhag yidhaahdo ruuxii isagoo salaada ku jiro waa ka burtay salaadii waridatu gaalnimadiina salaaday burini nacuudu billah hee ruuxii siduu mumin u ahaaye salaadba u tukanayey salaada dhexdeeda unbuu ku gaaloobay salaad uma taalla kaasi islaamnimadii ba tagtay faslun wa rakacaatlfaraa'idi salaadaha faradka ee rakcadahooda sabca casharata rakcatan waa toddobiyo toban ragcadood salaadaha faradkaa ragcadahooda waa afar salaadood saddex salaadood aan ujeedaa waa min afar ragcadood ee afar saddex haddii lagu dhufto laba iyo toban waa laba iyo toban ah halkaa ka soo baxday maqrib iyo salaad subax markaa isku dartana shan ay noqonayaan hee shan iyo laba iyo toban toddobayo toban sidaa ayay kusoo baxday saasuu ujeedaa wa rakacaatlfaraaidi salaadaha faradka ee ragcadahooda sabca casharata toddoba iyo toban weeye ragcatan ee ragcadood fiiha toddoba iyo tobankaas dhexdooda waxaa ku sugan arbacun afar iyo waalaauuna soddon sajdatan ee sujuud afar iyo soddon sujuud ilaa toddoba iyo toban halkii ragcadda laba sujuud ay leedahay toddoba iyo toban baa laba ku dhufani khalaas waay waa afar iyo soddon ayay noqoni fiiha waxaa ku sugan arbacun waalaauuna afar iyo soddon sajdatan ee sujuud wa arbacun wa tiscuuna takbiiratan afar iyo sagaashan takbiirna allahu akbarna waa ku jirtaa ilaa salaad walba markastood rukuuci iyo markastood sujuudi iyo sujuud aad ka toosi iyo allahu akbaraa ku jirta allahu akbaryadaa iyo kuwii tii waajibka ahayd markaa isku darto waxay noqonayaan afar iyo sagaashan wa tiscu tashahudaatin sagaal atixiyaadna way ku jiraan salaada subax mooye afarta kale min laba atixiyaad bay leeyihiin sideed waay salaada subxa hal atixiyaad ay leedahay ku dar sagaal waay wa tiscu tashahudaatin sagaal atixiyaadna waa leeyihiin wa cashru tasliimaatin toban salaama nuqsina waa leeyihiin salaad walba laba jeer asalaamu ah, ah, eh, calaykum la yidhaahdaaye wa miatun wa alaaun wa khamsuuna tasbiixatan boqol saddex iyo konton tasbiixna waa leeyihiin subxaan allaahina waa ku jirtaa ilaa rukuuc walba saddex jeere subxaan sujuud walba sidoo kale wa miatun wa alaaun wa khamsuuna tasbiixatan boqol iyo saddex iyo konton tasbiixna way leeyihiin wa jumlatu larkaani arkaanta salaada oo dhan marka laisku daro oo fi salaati ku sugan miatun wa sittatun wa cishruuna ruknan yacnii salaadu saddex rukni ama toddobiyo toban rukni siddeed rukni buu kitaabkeenna sheegay siddeed iyo rukni hal ragcad buu tiriyey ee ragcad walba markii goonideeda loo tiriyo shanta salaadoodna lagu dhufto waa isla badanayaan saasuu u xisaab yahay wa jumlatu larkaani arkaanta tiradeeda fi salaati salaada dhexdeeda ku sugan micatun wa sittatun wa cishruuna ruknan waa boqol lix iyo labaatan rukni fi subxi salaada subax waxaa ku sugan alaauuna ruknan soddon ruknibaa salaada subax ku sugan ilaa laba ragcadood wey wa fi lmaqribi maqribkana waxaa ku sugan inaani wa arbacuuna ruknan laba iyo afartan rukni wa fi rubaaciyati salaadaha afarta ragcadood ah waxaa ku sugan ruknan afar iyo konton rugni ayaa ku sugan waman cajaza ruuxa ka cajizo can ilqiyaami istaag fi lfariidati salaada faradka uu isu taago sallaa wuu tukani jaalisan xaal u yahay mid fadhiyo yacnii qof sideedaba waxaa jira ee al amru bishayin murakabin amrun bijamiici ajzaihi baa la yidhaahdaa shay waxyaaba badan ka kooban haddii lagu amro ee waxyaabaha uu ka koobayo o dhanaa lagu amray waa yahay haddii lagu amray salaadoo kale dee waa salaada waxay ka kooban tahay arkaan fara badan saddex iyo toban rukni ama toddoba-iyo toban rukni bay ka kooban tahay wa aqiimu salaata alle marka uu leeyahay ee salaad uuna amray toddoba-iyo tobankaa rukni ama sideedda iyo tobankaa rukniuuna amray oo inaan tukanna ay waajib tahay waayahay arkaantaas faraha badan haddii aan ma'muur ku nahay eh, almacsuuru laa yasqudu bilmah almaysuuru laa yasqudu bilmacsuur iyaduna waa qaaciido almaysuuru wixii kuu sahlanaado laa yasqudu bilmacsuur waxaad kari weyda ku dhici maayo wixii lagu amray qaar baad kari weyda hee intii aadan karaynin intaad kari kaa dhici maysa intaad kari waajibay kugu tahay miaal salaadii inaad taagni ku tukatood faataxa aqhriso rukuucdo ictidaasho sujuudo waka taagnidiiba haddaad kari weyda ka waran taagnidii haddaad kari weyday salaadii qayb ka midaad ah kari weyday iska dhaaf salaadoo idin miyaa lagu dhihi may may intaad kari sameen waayo fattaqullaha ma statactum taagni ma kari weyda ha fadhi ku tuko fadhigii ma kari weyda ha jiif ku tuko faatixadii aad aqrin weydayba oo faatixada ma taqaanin ama faatixa waad garan jirto waa taqaanaaye afkii aadan ka hadli karinba maba hadli kartid afraba kaleba qaadi kartid he faatixada iska daa xoogaa un taagnaa intii faataxa la aqrin lahaaye markaa rukuucay ictidaale sujuud rukuucdii baad keli weyday waaba lagaa rabo inta kale samee sujuudaad keli weyda iyaduna sidoo kale yacnii jusgii aad kari weydo waa kaa dhacaya laakiin inta aad kari ayaa lagugu leeyahay mar walba macnihii waa sida waman cajaza ruuxii kari waayo can ilqiyaami istaag fi salaati ee filfariidati salaada faradka inuu isu taago ruuxii ka cajizo kari waayo sallaa wuu tukanay jaalisan xaal u yahay mid fadhiyo isagoo fadhiyuu tukanaya waman cajaza ruuxa caajizo caniljuluusi fadhi ruuxii ka cajizo fadhi ku tukan waayo sallaa wuu tukani mudajican xaal uu yahay mid jiifo isagoo jiifuu tukani dhinaca midig faslun wlmatruuku min asalaati alaaatu ashyaa halkani wuxuu ka hadlayaa arrin muhima ah. arrinkaa waxa weeye salaadda intii aad tukanaysay ayaad qayb salaadda ka mid ee ah ka tagtay qaybkii aad ka tagtay maxaa lagu samaynaya qaar aad ka tagtay salaadii ukas oga tag ama sahwi oga tag waxa aad ka tagtaa saddex loo kala qaada rukni arkaanta salaada ka mida inaad ka tagtay sunno inaad ka tagtay heya inaad ka tagtay saddexdaa mid u waay rukni haddii aad ka tagtay ukas haddaad rukniga uga tagto salaadiina waa kaa buriba khalaas salaad kuuma jirayso sida saa u taagneedo faatixo u aqrinaysa inaad rukuucda mala rabino maba adan rukuucina sujuudaad ka bilowday kasbaadna u yeeshay ama intaad rukuucday adigoo rukuucsan inaad ictidaashaa la rabay soo ma eh, hadda haddama dhulka u dhowahay kor maxaa ugu noqonaya waaba iska sujuudayaa tiri dalaq sujuudaa isku tuurtay aad ka tagtay kasbaadna u yeeshay salaadii dhanba waa kaa burtay salaad kuma jirtay waa haddii aad kas rukni uga tagto sunno iyo hay-a ukas haddii aad uga tagto salaaddii kaa buri mayso laakiin sunna haddii aad ukas uga tagto salaaddii nusqaan baa geli hay-ada lafteeda waxoogaa nusqaan baa geli laakiin nusqaanteedu ma badna waayahay rukniga haddii aadan ukas uga tegine sahwi aad uga tagto maxaa la samaynaya arrimahaasuu rabaa inuu ka hadlo walmatruuku shayga laga tegay min asalaati salaada xaal uu ka mid yahay alaaatu ashyaa saddex arrimood wey waxaa salaada laga tagaa waa saddex arrimood fardun farad buu ku wadaa wa sunnatun sunna iyo wahiyaatu hey falfardu faradka laa yanuubu ma bedeli karo canhu faradka sujuudu sahwi sujuudu sahwi ma bedeli karayso faradaad ka tagtay ukas haddaad uga tagto waa anagii sheegnay salaadiiba waa kaa burtay ukas ugama aadan tegine sahwi baad uga tagtay oo markii aad faatixada aqrisay inaad rukuucdaad la rabin taagnidanba waxay kula noqotay inuu ictidaal ahaayo sujuudaad ka bilowday maba aadan rukuucin mana aadan ictidaalin ee markaa sujuudaad garatay inaad ruquucdii ka soo tagtay waan sii wadan iyo salaada markay ii dhammaataan sujuudu sahwi sujuudii sujuudu sahwigaana ku filan wax jira maaha sujuudu sahwi salaae rukni ama farad waxba kama tari karayo laazim ruknigi waa inaad la timaaddaa laazim seed ula imaani intaadan ruknigii aad ka tagtay aadan gaarin haddaad xusuusato meesha aad taagan tahay ayaad ku joojinay salaadii waxaad ka soo bilaabi rugnigii aad ka tagtay miaal ragcaddii u hore sidaad faatixada u aqrinaysa markaad faatixada dhammaysay inaad rukuucdaa la rabay ma aadan rukuucina waa sujuudda sujuudda adigoo ku jiraad garatay in aadan rukuucin sujuudda halkaasaad ku joojin waad istaagi waad rukuuci rukuucdii baad ka soo waday khalaas faatixo keliyaa kuu xisaabsan oo taagni aad ku soo aqriday sujuuddanna iyo waxaa ujeedaa rukuucdanna waa ruknigii meeshii rukniga aad hadday ka tagtay halkaasaad ka wada rukniga aad ka tagtay gadaashii wixii aad samaysanaba xisaabsana hadhowna sujuudu sahwi ayaa sujuudi haddii ruknigii aad ka tagtay aad soo gaadhay ragcaddii labaad baad waxaad ku soo gaadhay ruknigii aad ka tagtay miaal saad u taagnay ood faatixada u aqrinaysaad sujuudi mabaadan rukuucin maadan xusuusanine labadii sujuud ayaa sujuuday waad soo kacday faatixaad aqriday faatixadii markaad aqridaan waxaad garatay ama markaad rukuucdaya waxaad garatay ragcaddii u hore rukuucdeedii inaadan rukuucin haddaadan rukuucsan tahay oo rukuucdii aad ka tagtay teedii labaad ee ku xigtay aad hadda rukuucsan tahay rukuucda aad rukuucsan tahay tii aad ka tagtaa lagu xisaabi gadaasheeda wax alle waxaad samaysana tiro ma leh la tirsan maayo ragcaddii u hore aad ku jirtaa weli oo rukuucdeedii aad joogtaa markaasaad ka wadi kadibna sujuudu sahwi ayaa arrinkaasu soo wada falfardu faradkan laa yanuubu kama naaib noqon karayo canhu faradka sujuudu sahwi sujuudu sahwi kama naaib noqon karayso bal in dakara haddii uu xusuusto hu faradkiibuu xusuustay walxaal azamaanu waqtigana qariibun waa dhow yahay wuu dhow yahay wuxuu u jeedaa weli muusan rugnigii uu ka tagay muusan soo gaarin ayuu ku wadaa ataa wuu la imaanayaa bihii faradkii uu ka tago hadda la imaani wa baraa wuu ka wadayaa salaada calayhi ruknigaasuu kasii wadiyuu ku dhisi oo ruknigii uu ka tegaye haddeer uu la yimid halkaasuu salaada ka wadaya gadaasha intuu sameeyena ma xisaabsana wasajada wuu sujuudi lisahwi sahwi ayuuna u sujuudi wa sunnatu sunnada laa yacuudu u noqon maayo ilayha sunnada uma noqonayo bacda talabusi marka u gudagalo bilfardi farad u gudagalo waxa aad ka tagtay waa sunna atixiyaadkii dhexda aad atixiyaadi lahayd salaaddii cishaa la tukanayey atixiyaadkii dhexda ka kacday u kas uga kac ama kama uga kac marba intaad kacdo haddaad taagni gasho ilaa taagnidu waa rukni min arkaani salaad ka mid ah atixiyaadku iyo fadhigiisa sunnu aha waad ka kacday waad istaagto istaaga mar haddaad caadi isu taagto atixiyaadkii inaad dib ugu soo noqotaa kuuma bannaano haddaad ku soo noqotood ukas ugu soo noqotana salaadda waa kaa buri waa haddaadan ma'muum ahayn maamuum haddii aad tahay laba ragcadood markii la tukado imaamkii atixiyaad u fariistay adigu imaamba maadan arkayna waad istaagtay markaad istaagtay kadib aa waxaad aragtay imaamkii atixiyaadsanay he inaad soo noqoto laazim ay kugu ta markaa waxbana kaa dhibi mayso sahwigaasina imaamka kaa qaadayaayo xataa sujuudu sahwi lagaama rabo mar haddii imaam aad ku daba xiran tahay sahwiga adiga kugu dhacaa waxba ku yeeli maayo sahwiga imaamka ku dhacayna adigu ku saamaynaya yani adigu haddaadan xataa sahwinin ee imaamka uu sahwiyo adigii maamuumka ahaana wax sahwiya kuguma dhicin sahwigiisa adiguu ku saamaynayaayo sujuudu sahwi inaad u sujuuddo sunnay noqoni oo markuu imaamka sujuudo inaad raacdaa laazima xataa haddii aad masbuuq ahayd imaamkii oo laba ragcadood tukaday ma imaamka hal ragcad tukadaad kusoo xiratay halkii ragcadood dambe markuu tukaday oo laba ragcadood asaga ay u tahay inuu atixiyaad ay ahayd muusan atixidayina waa ka kacay atixiyaadka atixiyaadka uu ka kacay adigu meeshaan haddeen atixiyaadka uu kaga kacay atixiyaadbu kuuma ahayn ilaa hal ragcadaad ku xirnayd oo keli ah isagay atixiyaad u ahayd muusan atixiyaadin wuu kacay hadduu kacay hadhow labadiisii ragcadoodoo ragcadihii markuu soo dhammaystay oo labadii dambe uu soo dhammaystay sujuudu sahwi buu sujuuday wuu salaama noqsaday waad istaagtay adigi ragcad kalaad ku soo darsatay ragcad markaa kusoo darsato sujuudu sahwigaa lagaa raba waayo sahwigii imaamkaa kusoo gaaray adigu sujuudu sahwiganna tiisi weeyaane taadi ma ahayn marka sahwiga imaamka adiga waa ku saamaynayaa laakiin sahwiga adigu keligaa aad sahwiday imaamkaada usan sahwiyin waxa kaa dhibi maayo oo sujuudu sahwi lagaama rabo warkaa wa sunnatu sunnada laa yacuudu u noqon maayo ilayha sunnadii bacda talabusi inta u gudagelay kadib bilfardi farad farankuu gudagalayda waxaa baxaya haduusan gudagelin yacni ninkii waa kacay atixiyaadkii dhexduu atixiyaadi lahaa wuu ka kacay markuu in yar hinqadayoo istaag uusan gaarina waxoogaa kor u yar kacay yuu gartay wuu soo noqday wuu noqonayaa markaas kadibna wuu atixiyaadee dhib male ee taagni iyo ruknigii labaad hadduusan gelin weeyaan laa yacuudu ilayha bacda nabusi bilfard laakinahu yasjudu wuxuu u lisahwi sahwi ayuu u sujuudi seeb sunnadii uu ka tegay xaggeeda ayuuna ka sujuudi walhay-atu hay-ada allahu akbartii iyo tasbiixdii iyo wey laa yacuudu u noqon maayo ilayha hay-adii u noqon maayo bacda tarkihaa inta uu ka tegay kadib walaa yasjudu sujuudina maayo lisahwi sahwi u sujuudi maayo canha hay-adii xaggeeda ka sujuudi maayo waidaa shaka haddii uu shakiyo fii cadadi maa ataa bihi min arakacaati banaa cala alyaqiini halkanna mas'ale muhim ayuu ka hadlayaayo salaadaa tukanaysa sidaa salaadda u tukanaysay salaadii afar ragcadoodba bay ahayd markaad dhexda waddo ba waxaad kala garan weyday inta ragcadood soo tukatay tolowma saddex ragcadoodaa tukatay oo hal keliyaa kuu dhiman mise laba ragcadoodaa tukatay iyo labaa kuu dhiman waa shakida meesha u yaraad qabsani inta aad hubto yaqiintaad qabsani oo maxay tahay hee laba ragcadood inaad soo tukatay waad hubtaa ragcad saddexaadaad shakisan tahay soo maaha ragcaddii saddexaad waxaadan tukanin kasoo soo qaad laba ragcadood oo dambe dib kale imaa sujuudu sahwin raaci saddex afar ragcadood inaad dhammaysay iyo saddex inaad tukatay ee hal ay ku dhiman tahay ayaad ku shakiday ee saddexda aad hubto ubaad qabsani ragcad danbaad ku soo dari ragcaddaa dambe ti mid afraad inay tahay waa suurowdaa mid shanaad inay tahayna waa dhici karta sujuudu sahwi baad gadaal ka raacini arrinkaasu ka hadlayaa waidaa shaka marka uu shakiyo fii cadadi maa shay tiradii ataa uu la yimid bihi maaga min alrakcaati rakcooyin xaal uu yahay banaa wuxuu ku dhisay cala alyaqiini inta uu hubo wa huwa yaqiintana alaqallu inta yar weeyaane wasajada markaasuu sujuudayaa lisahwi sahwi ayuu u sujuudi wa sujuudu sahwi sujuudu sahwi sunnatun sunna weeye sujuudu sahwi xukumkeeda muxuu yahay sunno weeyaanoo hadduusan qofkii sujuudin xataa salaadii ka buri mayso wa maxaluhu meesha lagu sujuudayana qabla salaami inta aan la salaama noqsanin wey oo ruuxa intuusan salaamo noqsanin ayuu sujuudaya bacdu lmadaahib ayaa waxay leeyihiin waxa uu ka tagaa lakala kala qaadayaayo marna qabla salaadu ayay noqon marna bacda tasliim markuu salaamo noqsado kadib maraa la sujuuda marna intuusan salaamo noqsanin laakiin imaamu shaafici madhabkiisa wuxuu yahay sujuudu sahwi dhan noocuu doonaa ha noqdo waxa uu sahwiyey ziyaada aqbalo ama yuusan aqbalin wuxuu sujuudayaa qabla tasliim intuusan salaama noqsanin ayuu sujuudi faslun wa khamsatu awqaatin shan waqti laa yusallaa la tukan maayo fiiha shantaa salaadood shantaa waqti ilaa salaatun salaad mooye salaada oo lahaa sababun sabab leh shan waqti oo salaad ay xaaraam tahay ayaa jira salaada laga hadlayaana waa sunna salaad farade eh maaha salaad farade waqti ay xaaraam tahay ma jiro salaaddu marba hadday farad tahay mar walba waa tukan kara ee salaad aan farad ahayn ee sunno ah shan waqti ma tukan karaysa weliba salaadaa faradka a ah salaadaa sunnada ahy shanta waqti waxay xaaraam noqoni maka haddaadan joogin maka waqtina xaaraamkaama aha salaad mar walba waa tukan kartaa maka haddii aad joogto laakiin hayru maka marka aad joogto shan waqti salaad sunna ee eh ma tukan karaysid bishardi salaadaa sunnadee waa inayaan sabab lahayn sabab markaa taagan ama sabab soo horreeyey waa inuusan jirin sidaa u jeedaa wa khamsatu awqaatin shan waqti laa yusallaa la tukan maayo fiihaa shantaa waqti dhexdooda ilaa salaatun salaad mooye salaada oo lahaa salaada uu u sugnaaday sababun sabab bacda salaati subxi salaad subax gadaasheeda salaad lama tukan karayo salaad sunna ah xataa tadluca ashamsu ilaa qoraxda ka soo baxdo mar haddii salaad subax iyo labadeeda ragcadood la tukaday salaad subax gadaasheedan laba ragcadoodoo dambe iyo saddex ragcadoodoo dambe iyo sunnada maa tukanaya maaymaay ma asaxayso waayahay wa cinda tuluucihaa qoraxda markii ay soo bixina salaad sunna in la tukadaa ma bannaan xataa tatakaamala ilaa ay dhammaystirmato oo si fiican usoo baxdo oo watartafica ay kor u kacdo qadara rumxin waran in la eg yacni qoraxda marka ay markaa soo bixi hays markaana in la tukado salaasuuna ma banaano ilaahay si fiican u soo baxdo oo weliba meeshii ay ka soo baxday ay ka soo dhaqaaqdo ilaa waran taagnidiis in laeg ama ruux taagnidii in la eg ay soo baxdo wa cinda duluucihaa qoraxda soo dhalashadeeda agteeda ayay salaadii xaaraam tahay xataa tatakaamala ilaa ay dhammaystirmato oo watartafica ay kor noqoto qadra rumxi waran in la eg waida stawat marka ay ku dhammaato ee ay bartanka ku taagan tahay xataa tazuula ilay dhan u badato qoraxdii gelinkii horey ka soo tagtay gelinkii dambena ma ayan u kicin bartanka madaxay ku toosan tahay bartankaay taagan tahay markaana in la tukadaa ma bannaano salaad sunna sabab lahayn ilaa ay qoraxda dhankii ay u dhici lahayd waxoogaa uga dhaqaaqdo wedastawat markay bartanka ku ekaato qoraxda yaduna tukasho ma bannaana xataa tazuula ilaa ay dhan u badato wa bacda salaati alcasri salaad casr gadaasheeda sunno in la tukadaa ma bannaano xataa taqruba ilaa ay ka dhacdo ashamsu qoraxda ilaa ay qoraxda dhacdo salaad casr sunno ka dambeeyaa ma jiro wa cinda alguruubi dhicitaanka agtiisa salaad sunno in la tukadaa ma bannaano qorax markay sii dhici xataa yatakaamala ilaa uu ka dhammaystirmo guruubuha dhicitaankeeda ilaa uu ka dhammaystirmo si fiican ay u dhacdo shantaa waqti salaad in la tukadaa maba waqti laba waqtiyoo ka ee ficligaaday ku xidhan tahay adigu waxaad samaysay yacni salaada subax iyo salaada casar tukashadaaday ku xidhan tahay oo salaad subax markaad tukato kadib sunnaba kuuma bannaan salaad casri markii aad tukataana kuuma bannaano sunna intaadan tukaninna sunna waa tukan karta saddex waqtina adiga ficligaaga kuma xidhnee qoraxday ku xidhan tahay oo qoraxda marka ay markaa soo bixi haysa iyo markay bartanka ku taagan tahay iyo markay sii dhici saddexdaa waqti waxaa isweydiina saddexdaa waqti maya shantaa waqti baan u jeedaa oo salaadda ayan bannaanayn masaajid haddaa soo gasha ka war masaajidka ilaa waxaa la yaqaanaa taxiyatulmasjid buu leeyahay oo rasuulka calayhi salaatu wasalaam ummadda wuxuu amray ruuxii masaajid soo galay inuusan fariisanin ilaa laba ragcadood uu ka tukado ee casirkii adigoo soo tukaday ayaad masaajidka timid oo soo gashay maxaad samayni ama qoraxdoo sii dhici haysaad soo gashay aimada waa isku khilaafsan yihiin imaamu shaafici oo kale madhabka imaamu shaafici wuxuu leeyahay haddaad masaajid soo gasho waktigaa salaada aan la ogoleyn shantaa waqti waqti ka mid a ah. hee salaadaa sabab bay leedahay weliba sabab markaa taagan bay leedahay oo masaajidka gelitaankiisa oho waa tukani oo muxuu ahaa salaada nahyiga iyo ha ah tukaninada waxaa ka horeeya tukada iyo masaajidka lasoo galayoo sababka markaa uu taagan yahay marka waa tukani buu leeyahay imaamu maalik iyo rag lamidana waxay leeyihiin ma ima tukanaysa oo waxay leeyihiin sideedaba nahyi iyo amar hadday isu yimaadaan nahyiga mar walba nahyiga horreeya waa la isku waafaqsan yahay amar iyo nahyi hadday meel wada yimaadaan oy tacaarud sameeyaan nahyiga in la horumarinayaa waa aimada way isku waafaqsan yihiin sababka waxa weeye amarku jalbulmaslaxa wax la yidhaahdo tusa wax wanaagsanaa lagu raadiyaa nahyigana darculmafsada xumaana lagu celiya haddaba xumaan celinteeda waxay ka horaysaa maslaxa raadinteeda oo intaadan maslaxa raadin horta xumaanta waa inaad celisaa oo waxaa la yidhahdaa darcu lmafaasid muqadamun calaa jalbi lmasaalix mafsado in la celiyo waxay ka horaysaa maslaxa in la raadiyo intaadan maslaxa raadin horta dhibaatada celi dhibaatada markaad celiso kadib markaa maslaxa raadi waayahay nahyigu maadaama mafsado uu celinayo amarkuna uu maslaxa raadinayo maslaxa raadintana mafsado celinteeda ay ka horayso nahyigaa la horumarinayaayo masaajid haddii aad soo gasho shantaa waqti mid ka mid a ma sunaysanin inay siday bacdulaa'imo imaam maalik uu ka mid yahay yay leeyihi inaad sunaysata ma banaano maxaa dhacay ee nahyigaa ka horeeyaayo waktigaa salaad yaan la tukan intaa la hormarinayaa khilaafkaasaa jira warka waxaa la sheegaa imaamu maalik ayaa bacd alcasr salaaddii casr oo la tukaday kadib buu masaajid soo galay hadduu soo galay wuu iska fadhiistay markuu sii fadhiisanayay wiil yar oo dhallinyaraha canug yar imaam maalik sheekh wey waay nin la yaqaanadii yaa wuxuu yidhi war ha fadhiisanine salaada sunnada tuko imaam maalik waa istaagay waa tukadayba markaas leey adig madhabkaada sidan maahayn maxaa u tukan waxaan ka baqay kulaha inay ugu dhacdo qowluhu tacaala waidaa qiila lahum urkacuu laa yarkacuun qolada tukada haddii la yihahdo aan tukanayni marka taasaan ka baqay kulaha saasaan u tukaday waayahay faslun wa salaatuljamaacati jamaacada salaadeeda sunatun mu'akada maanta caawsmu su-aalihi miya halkaa joogo wallahu aclam sala allah wasalam wbaaraka